fawsaan ibnu fawsaanna dhegaysta qowlkiisa uu ka yidhi dadka iyagoo ashahaadanaya ilaahay u sharig yeela oo su-aal la weydiiye uu ka jawaabay raximah llah xafidahu llah waa nool yahay aya dhegaysta marka ما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وإلا هناك معبودات بالباطل فلا إله إلا الله تبطل الشرك بجميع أنواعه ومحمد رسول الله تبطل البدع والخرافات بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله يا شيخ وضح أكثر مشرك هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكنهم يعبدون غير الله فيدعون الموتى يدعون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي وفلان وفلان من الموتى يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم وهم يقولون لا إله إلا الله تناقضوا ما حكم من فعل ذلك هذا ليس بمسلم وإن كان يقول لا إله إلا الله بلسانه لأن العبرة بالقول والعمل ليست العبرة بالقول فقط انتبه انتبه إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يصلي فإذا لم يصلي فإن لا إله إلا الله لا تنفعه انتبه من ذبح لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر ولا تصح الصلاة خلفه انتبه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح فلا تصح جميع الأعمال إلا إذا قام هذا الركن وتحقق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات بهذا تتحقق الشهادتان بالنطق والعلم بمعناهما والعمل waxaan filayaa inaa fahamteen dad badan carabiyadda yaqaanaa jooga shiika waa la weydiiyey mase waa ku celiyaa si fiican u dhegaysta fawsaan ibnu fawsaan mustafa cali caanood maaha ninka hadlaya ma kala fogeeya waxbaa iga khaldama xoogaa badoonnima ugu jirta ما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وإلا هناك معبودات بالباطل فلا إله إلا الله تبطل الشرك بجميع أنواعه ومحمد رسول الله تبطل البدع والخرافات بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله يا شيخ وضح أكثر مشرك هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكنهم يعبدون غير الله فيدعون الموتى يدعون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي وفلان وفلان من الموتى يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم وهم يقولون لا إله إلا الله تناقضوا ما حكم يلوم من فعل ذلك هذا ليس بمسلم وإن كان يقول لا إله إلا الله بلسانه لأن العبرة بالقول والعمل ليست العبرة بالقول فقط انتبه انتبه إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يصلي فإذا لم يصلي فإن لا إله إلا الله لا تنفعه انتبه من ذبح لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر ولا تصح الصلاة خلفه انتبه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح فلا تصح جميع الأعمال إلا إذا قام هذا الركن وتحقق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات بهذا تتحقق ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala culammadii way caddaysay ninkii isindhaa tirayow isindha tir shiikhani waa nool yahay hadda waxaa la weydiiyey ninkaa shahaadanaya ilaahay khayrka u yeeranaya muxuu yahay muslim maahan buu yidhi bal wuxuu yidhi mushriku hada zamaan yaquuluuna laa ilaaha ila allah mushrikiinta zamankan jooga laa ilaha illa allah bay ku dhawaaqayaan wahum yacbuduuna waxayna caabudayaan albadawi xasan walxusein walcabdulqaadir cabdulqaadirkaas ma taqaanaa cabdulqaadir jilaani soo ma ahy ayay caabudayaan buu yidhi tanaaqaduu waa iska hor yimaadeen wadax akar baa yihi sheekh hadday xukunkooda maxaa weeye laysuu bimuslimiin muslimiin maaha wain qaaluu laa ilaaha ila allah shiiku ma gaalaye mase aslami ma arrin nagu gaar ah qubuuriyiintu ina mushrikiin maya ninkii manhaj salafi saalix doonayo kaas waa dhexda ma taal hadday mid kale soo tuuraan baa tiri konton hadday soo tuuraanna diyaar wey meelay ka maraan male nusuustii iyo fahamkii salafka marka insha allahu tacaala waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan kusoo gabagabaynayaa hadalkii ibnu baaz oo ku saabsanaa ma lagu daba tukan karaa ninka ilaahay kayrkii u yeedhanaya waa islaba kitaabkii caariduuljahl safxadda lix boqol iyo kow iyo afartan xukmu salaat khalfa man yastakiisu bigayri illaahi xukunkiisu muxuu noqonayaa salaada ciddii ilaahay kayrkii baryaysa ninka ku daba tukada xukunkeeda in lagu daba tukado su-aal هل yasixu ma bannaantaha masax ma noqonaysaa an usalliya inaan tukado khalfa mid gadaashii inaan ku tukado man yastakiidu bigayri illaahi ilaahay kayrkii nin u yeedhanaya wayatalafadu oo ku dhawaaqaya midla haadi alkelimaat sida kelimaadkaanoo kale ku dhawaaqaya oo muxuu odhanaya akiifnaa yaguuf madad ya jiilaani caariduljahl bay ku taallaa safxadda lix boqol afartan iyo ko waxaan jaabkeenna kala imaanayna maha mushrig oo inta qabuuraha caabudo o dhan baa tiraahda marka waa la weydiiyey nin saas odhanaya maku daba tukan karaa ibnu baasow shiikhow noo jawaab wa waidaa lam ajid haddii aanan helin hayruhu cidaan isaga ahayn waraaqahan ma haysataan isaga qof aanan ahayn fahal liya ma ii bannaan tahay an usalliya fii beyti gurigayga inaan isaga tukado oo intaan ku daba tukan lahaa nin jiilaani caabuda ama cid kala caabuda makhluuq nin caabudo u yartaba الجawاaب لاa تجuuز ma banaana الصaلاaةa صaلاaد khalفa جamيiع المشhrikiina مشhrikiin o dhan in lagu daba tukado ma banaana warkaa iska fiiri qiblada usii jeedaa camalkiisa asagay saaran tahay maxaa iga galay waxaas wax jira maaha warka murjiada dad ku shubtay wa ma lagu daba tukan karo mushrik ama kabcada ha usii jeedo ama kacbadaba ha joogo ko wa minhum ka mida mushrikiinta man yastakiidu bikayri illaahi mid ilaahay keyrkii u dhawaaqanaya u yeedhanaya wayatlubu lmadada madadna dalbaya madad yaa jilaani waay madad yaa fulaan yaa rasuul llahi madad madad waa maxa kordhi wey wayatlubu lmadada midka saas yeelaa laguma daba tukanayo lianna alistigaadata bikayri illahi min alamwaat maxaa yeelay u yeerashada gargaar weydiisashada dadka ilaahay ayrkii ah ilaahay keyrkii ah oo min alamwaati kuwii dhintay iyo walasnaami asnaamta iyo waljini jinniga wagayra dalika min ashirki billaahi subxaanah ilahay oo loo sharig yeelo weeye arrinkaa ninkii sameeya ilaahay oo loo sharig yeelo weeye ama alistigaadatu bilmakhluuq laakiin in gargaar la weydiisto qof makhluuqa alxayi nool alxaadir ee kula jooga alladii kaasoo yaqdiru awoodi kara calaa icaanatika inuu ku kaalmeeyo waxyaabaha kaa kaalmeeyo falaa ba'sa biha kaas dhib ma Ah, qof baa tiri waniyo dabkaa maanta iga dansan lacag buu kusiiya boqol kun cidda kushid waxaa isu awoodaan wy ah, waa isu ama maraykanku jooga ama ingiriiska ama dibadda meel buu jooga warniyo waxa isoo tuur boqol dollar dahabshiil ka doonu wuu ii awoodaa dahabshiil boqol dollar i dhigo waxaan wax basharku isu karaan wey waa tii la yihi watacaawanuu cala albiri wataqwa iscaawiya alla ka cabsi iyo biriga isku caawiya falaa ba'sa biha liqowli illaahi عز wajala baa daliil u ah fii qisati muusa faistakaada waxaa gargaar weydiistay alladii min shiicatii kii ay qaraabada ahaayeen nabiy llaahi muusa cala aladii kii dushiisa min caduwihi inuu uga hiiliyo waana u gargaaray nabi muuse ninkii wuu feeray ama adigoo dagaal ku jiraa tiri hub baan u baahnay rasaas baan u baahday gurmad baad weydiisatay ama ceel adoo ku jiraa ama biyaan soo laakiin ka warrama ninka asagoo jigjigo jooga indhaha isku qabta maalin dhawaytu baktiye jigjiga isagoo jooga xertiisii u akrinaya wixii akrin jireen munaaqib iyo dayreeba bu akrinaya kolley qur-aan iyo xadiis ma akrinaye oo ay hor fadhiyaan bu indhaha isku qabta gacantu kor u taaga waa la aamusa shiika sir iyo asraar buu leeya ukaadi yaal ukaadi baxar buxuur waayo cabaar markuu indhaha isku hayo gacantii qoyan buu soo celiyey markaasaa la yaabay gacantii mar uu qaatay waa iska tirtiray casharkii uu sii wada nin walba hoos buu fiiriyey meesha ma nin weyn baa fadhiya carshigana arkay iska rumaysan yahay hadday rabaan haddaba si tartiiba ah, hudu iyo edaba ah loo weydiiyey shiikow hadaaye mar aad maaragtay indhaha isku qabanaysay annaga waa yaabnay de cilmigaagana ilaahay baa garanaya hadda cilmigaaga waa bad weeye marka maxaa se waxu jiraan markaasuu yidhi anoo doon baa cadan ka soo baxday bu yidhi cadan waa yeman badii baa ku kacday doonti wa ii yarteen bui xagga iga dhawaaqan doontii baan toosinayey bui haddana gacantii waa qoyanta ibliisku si dadka ugu cayaar waxaa laga yaabaa afku shaydaanka afka u geliyey dhareer shaydaan waxaan inu yahy ama uu saaxiirba yahay markaase awal waaba markii hore weli waaye waa duulaa iyo uu samada aadaadhiji markaan maxay noqotay waa laga dambaynaya bas wey sagaal naagood buu ka baktiyey hal lagama guursaday rasuulki o kale labada har marka hore sagaal muxuu ku qaba horta kadibna markuu dhintay laba qaar baa weli nool sida la ii sheegay sida kii banaane banaane ma taqaana toos weyne baydhabo agteeda waa nin nebi sheegtay hadda goor ex controlka ku baktiy laakiin qaarkiin maba ogidin ah, banaane baa la ohan jiray sagaal buu ka tegey laba miya mase saddex baa ka nool gabdhihii ay u yaqaaneen ummahaat lmu'miniin ah, wiilkiisii haddaa nool kaas xilligiisiyaad baruu noolaa ex control buu gaari ka dhacay surka alla ka jabiyey nairobi baa loo qaaday filiq waa bakti waxaasoo kalea nool dad baa nebinimo u daba socda ama se moodaya qofkan carshiga inuu arko looxul maxfuudka daawado xaalad badan buu ogyahay waxaasoo ummadda waxa dileen weya badowga iyo jahliga iyo shirkigii dawaaqiiddu ay ku dileen wey loo baahan yahay tawxiid in looga daba tago shiikhuu wuxuu yidhi marka waidaa lam tajid haddii aadan heli karin imaaman musliman imaam muslima ninkiiba u warramaya waxaa ila darisa qabrigii nin caabudo awliya u yeerta oo yidhaahda madad ya jilaani ma ku daba tukadaa maya buu yidhi haddaad weydu yidhi imaam muslima muxuu ka wada wuu gaalaysiye kii kale jilaani caabuday imaam muslimu muwaxid alla keliya caabuday haddaad weydo oo tusalli khalfahu gadaashiisa ku tukato jaaza laka waxaa kuu bannaan an tusalliya fii beytika gurigaaga inaa iskaga tukato u dulqaado intaa mid sunniga ka helayso iskaga sii wado warka murji'adooda la murjada marka hore muslim uma yaqaanaan bidci khuraafi bay dhihi maahane maya kan ugu roon way kii kalena wuxuu leena iska dhaaf camalkiisa alla u yaalla adig maxaa kaa qusay marka waxaa kuu bannaan gurigaaga ku tuko wain wajadta jamacata muslimiina haddaad hesho jamaaca muwaxidiina muslimiin yaa waaye muwaxidiin aan isla naqaano yastaiicuuna salaata fi masjidi inay awoodaan salaad masaajidka ay ku tukadaan qabla imaami mushri ya qabla alimaam almushrik imaamkii mushrikaa hortii jamaaca tukanaysa haddaad helayso aw amase bacdahu gadaashii tukanaysa fasalli macahum kuwa alla tuko imaamkii mushrikaa maxaa la yidhi alla tukan muxuu mushrik ku yahay akifnaa yaquud madad ya jilani ah, warkaasu warkii waxaa weeye ibnu bas annaguna saasaan rumaysana mushrik muku daba tukanaynaa maya sheekh wain istaaaca almuslimuuna muslimiintu hadday awoodaan casla imaama almushrik imaamka mushrika inay casilaan wa tacyiina iyo inay cayinaano magacaabaan imaamun muslim imaam muslima oo yusallii binnaasi dadka tukanaya dujinaya dheh wajaba calayhim dalika waajib bay ku tahay inay mushrika ka leexiyaan muwaxid keenaan muslimiinta waa saaran tahay buui mushrik baa imaam la leeyahay nin isla quman oo tukanayo qunuudaya ka leexiya la meesha mushrig ha ku khaldeen maxaa dhacay awliyadu inay waxtaraysu rumaysan ma takfiir ba ibnu baas mase waa manhaju ahlusunna waljamaca takfiir xataa muwaxidkuma daba tukadaan ayagu xataa muwaxid marba haddaan jamaacad ahayn ninku ugu daba xiranaya male kuwaasoo budo gaar u tuman waaye cid walba hoostay ka xariiqan laakiin annagu mushrikiinta hoosta ka xariiqayna muwaxidiintana ma gaalaysiinayno hadduu raba dembiyo waaweyn ha ku jiro hadduusan banaysanayn watayiini imaamu muslim in la magacaabo imaam muslimo yusallii binnaasi dadka tujinaya wajaba calayhim dalika lianna maxaa yeelay min baabi alamri bilmacruufi wanahyi can ilmunkar baabka waxay soo gelaysaa amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar wa iqaamatu sharci illaahi fii ardihi iyo in ilaahay sharcigiisa lagu ogo dhulka waa inuusan mushrik ummadda tujin iska dhaaf inuu ummadda tujiye jiritaankiisaa khatar gelay in toobad loogu yeedho wakti loo qabto yustataab wailaa wailaa waa ila taqaana wixii ka dambeeya toobad baa la weydiinaya dowladda islaamka dowlad bay weydiinaysaa mushriga ilahay khayrku yeeray idaa amkana dalika arrintaas hadday suurtagal tahay waxaa la samaynaya waa la bedelayaa لأن ذلika min bab الأمr بالمعروف والنهي عن المنكر وإقاaمة شhرع اللhi في أرضه إذا أمkنa ذلika بدون فتنة لqول اللhi تعالى والمؤmiنuuنa والمؤmiنaaت بعضهم أولياء بعض muminiinta rag iyo dumar qaarkood qaarka kale ayay xigaan ya'muruuna bilmacruuf macruufka ayay amrayaan wayanhawna cani ilmunkari munkarka ayay iska reebayaan wa qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam qowlkii nebiga u daliil ah man ra'aa minkum munkaran ninkii adinka idinka mid ee ah munkar arka falyugayiruu ha dooriyo ha bedelo munkarkaas biyadii gacantiisa ha ku baabi'iyo fa in lam yastatic hadduusan awoodi karin fabilisaanihi carabkiisa ha ku tirtiro fa in lam yastatic hadduusan kari karin fabiqalbihi qalbigiisa ha ka naco wadalika adcafu liimaan kaasaan ah iimaanka meesha ugu dambaysa ugu daciifsan qalbiga inaad ka nacdo waxaan awoodnaa carabka inaan ku tirtirno soo maa biyadihi maba awoodnaba carabka inaan haysanaa internet baan haysanaa warbaahin baan haysanaa dadna maqlay mikrofona la haya shirkigi maan la dagaalno carabka inaan kula dagaalamayna fabilisaanihi qaala calayhi الsalaatu wasalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum marka carabkeenaan kula halgamaynaa waan burburinaynaa shirki in sha allahu tacaala waxaan diyaaru nahay inaan dacwada ilaahay kor u qaadno allahu akbar jazaakum allahu khayra allahu akbar urur iyo jamaaca iskama leh qole internetka kusoo qortaa jir oo maxay allahu akbar u leeyihiin maxaan dhahnaa allahu akbar wax ka fiican un ku dhawaaqna ma garanaysa jazakum allahu khayra wallahu subxaana wa tacaala aclam